khiyaarka oo baab lkhiyaari fi nikaax iyaa kaga filan laakiin raddi bilcaybna musanifku raximah llahu tacaala cawaanka waa uu ku daray isagoo si gaara usii ishaaraya waxaa la odhan karaa waa takhsiisun bacda atacmiim asbaabta khiyaarka ee halkan lagaga waramayo waa afar qaybood afar qaybood ayaa halkan lagu sheegi doonaa in shaa allahu tacaala saddex ka waa muctamed oo khiyaarka way keenaan qaybina ma keento qeybta koobaad waa raddu bilcayb qeybtan ku sheegayo waa ceeb soo baxda labadii mid ahaan zawjkii ama zawjadii qeybta labaadna khulfu shardi wixii loo loo yaqaanay weeyaan khulfu shardi shardigii la dhigtay oo la waayay qeybta saddexaad khulfu dhanni baa la yidhaahda sidii la filanayey ama la malaynayey oo noqon weyda qeybta afraadna waa alcitqu xornimo gabadhiioo la qabay oo xorowda afartaa yaynu ka dhigaynaa qaab kalena qaarkood way uqaybinayaanoo waxay isku qaadayaan khulfu shardiga iyo khulfu adhanni labadoodaba isku quruur iyay hoos keenayaan laakiin in aan in saa loo kala saaro iyay ku fiican tahay musanifkuna raximah llahu tacaala afartaba sida aynu u tartiibinay ayuu isu daba dhigi doonaa oo ceebtii ama raddu bilcaybkii ayuu ugu soo horreysiin doona wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala idaa wajada axadu الزawjayni labadii isguursaday mid ahaani hadduu ku arko bil aakhari kii kale junuunan waalli aw judaaman ama xanuunka judaamka la yidhaahdo aw barasan ama xanuunka barasta la yidhaahdo habata lahu alkhiyaaru waxa u sugnaanayaa khiyaarkii ka noqosho inuu ka noqon karo guurkii wa in wajada axaduhuma alaakhara midkood hadduu arko kii kale oo khunha labeeb ah laakiin dee waadixoo aan mushkil ahayn fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan khiyaarkii wuu sugnaanayaa iyo ma sugnaanayo muctamadkuna waa inaanu sugnaanayn in wajada zawju bilmar'ati rataqan ninku haddii uu gabadhii ku arko rataq waxa la yidhaahdo waa xubinkeedii oo cad ama hilib uu awday aw qaranan ama qaran uu ku arko waa haddii lafi ay ku gudbanto ay markaa waxa weeye awdo habata lahu lkhiyaaru khiyaarkiibuu yeelanaya fain wajadat ilmar'atu zawjaha gabadhu haddii ay haddaba iyaduna ninkeedii ku aragto ninkeedii aragto oo cinniinan ciniin ah caajiz can ilwai weeyi aan jimaaci awood ulahayn oo xubinkiisii aan waxba jimaaci karaynin aw majbuuban amaba se isagiioo majbuuba oo maqtuuc weeye yacni waxa weye xubinkiisiiba la gooyey oo aan waxba ku oolin habata laha alkhiyaaru iyadana khiyaarkii way yeelanaysaa oo waa ka noqon kartaa guurkii wa in wajadatu haddii ay aragto khasiyan isaga oo dhufaaman aw masluulan ama xiniyasiiban fa fiihi qowlaan laba qowl ayaa ku sugan asaxuhumaa oo kooda sixada badani uu yahay annahu laa khiyaara laha ka noqosho ma laha intaas wuxuu musanifku raximah llahu tacaala kaga warramay ceebihii guurka lagaga noqon karayay waxa ay yihiin saddex ceebood ama intaynaan sidaa odhanin ceebaha asal ahaan waxa u asal ah iyadoo aathaartana dee laga qaadanayo aathaartii soo aroortay waxa hor istaagaya maqsuudkii nikaaxa oo jimaaca ahaa maqsuudka nikaaxu ama guurka maqsuudkiisu waa jimaaci haddaba waxa jimaacii hor istaagaya oo jimaacii aa ah, maaragtay u adkaanayo ayaa guurkii lagaga noqon karaa xagga ceebaha markay noqoto haddaba xaggii xanuunada waa saddex xanuun un baa oo saddexdaa xanuun ayuunbaa qofkii markaa waxa weeyaan jimaaci inuu ku hagaagaa ama aanay su ama ama aanay suuroobeynba ama ay adkaanaysaa waa marka la eego raggi iyo dumarkiiba ceebaha ay wadaagaan saddex un bay noqon xaggii cudurada xanuunada saddex bay noqoni saddexdaas waa waalidii oo qofkii waallaa ku hagaagiisu de waa adkaanaya ama de isagiibaaba maaratay maamulidiisii iyaaba adkaanaysaba in la maamulo oo de waxa weeyaan wixii la isugu yimid la dhamaysan karo aad bay u adkaanaysaa waxaa kale oo uu xanuunka labaad yahay judaamka wa xanuun baa la yihi judaam malaha soomaliya tidhaahdaa xubnaha ayaa qofka casaanaya haddana madoobaanaya haddana daadanaya marka xanuunkaasina qofkii uu dee qab qofkii qaba iyaduna way adag tahay in markaa lagu hagaago xanuunka saddexaadna waa barastii cadcadaankii markaa jidhka ee maaragtay jirkii markaa si wax bilaa dhiig ah ka dhigayo damawiyadii meesha ka saarayay markuu waliba mustaxkim yahay oo bilaa dawada yahay weeyaan kaasina isagana qofkii de in lagu hagaago waxoogaa naftii way dhibsanaysaayo way adkaanaysaa saddexdabana waxaa laga cabsi qabaa inay markaa sii gudbaan oo caruurta haddii ay caruuriba timaado ay usii gudbaan waxaana u asala aharka cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu iyo ahar kaloo ibn cabaas laga wariye iyo oo tilmaamaya eh, guurkii in laga noqonayo haddii saddexdaa xanuun eh, mid ahaan la arko saddexdaa markaa madhabku iskuma khilaafsan xanuuno kale ma la ilxaaqin karaa mise lama ilxaaqin karo qaacidadu markaad eegto imaam shaafici uu raacayo wixii guurka mar maarata jimaaci ka hor imanayo jimaaci aanu suuroobeyn in markaa uu ka ratibmayo khiyaarku yaa laga fahmaya laakiin xanuunadii dee iyagu markii ay eegeen intaasun bay noqotay wixii kale oo dhan waxaa la yidhi waa iska suuragal in eh, qofkii markaa waxa weeyaan de hawshii wixii maaragtay maqsuudkii nikaaxa eh, uu markaa fulo ya iska suuragal ah laakiin de imika oo kale waxaa la odhan karaa xanuunkii xanuunada dee daran baa soo kordhay oo xanuunadii xagga jimaaca calaaqada lalahaa sida naqsulmanaacaha wixii ama h i v ga la odhanayey kaasoo kale in markaa imika la ilxaaqiyo baciid maaha waayo de ma ma suuragal aha jimaaci suuragal ma aha oo de qofkii inuu markaa ku tala talagalo inuu isagiina halis galo naftiisa ay halis gasho mooyaane wax markaa suuragal ah ma aha marka shaygu haddii uu jimaaci marna walba hor istaagayo waxa weeye waxa uu keenayaa uu dhalinayaa khiyaarkii buu dhalinaya kaasi waa xaggii xanuunada xaggii khilqada iyo abuurka jirka iyo xubnihii dee waa markaa xubnihii taranka ayuun ayuunbay noqonayaane haddii midkood uu kii kala arka isagoo khunsa ah oo labeeb ah laakiin dee aan mushkil ahayn inan khunsaha mushkilka nikaaxiisu ma asaxayn horeynu usoo aragna khiyaarna waxaa laga hadlaa waa mar nikaaxu asaxay guurkiioo ansaxay ayaa khiyaar laga laga hadla laakin guur aan ansixinba de maxaa khiyaarba laga hadli guurba ma jire marka khunsu hadduu mushkil yahay aanu caddaynba ma rag ma ma mise waa qof dumar haddaan laba kala garanaynin dee guurba ma ansaxayo laakiin qofkii markii uu markaa dhinac u caddaado oo waa nin laakiin ceeb baa jirto oo de waxa weeyaan khilqi oo xaggii dumarkiina ah, maarata xubintii dumarka oo kale ayaa ku taalla saas oo kale ama cagsiga markaa deetana marka qofkii kii kale uu markaa arka arrintii xaq ma u leeyahay inuu ka noqdo mise xaq uma laha qowl baale wuu ka noqon karaa maxaa yeelay waa ceeb qofku uu ka anfarinayo uu ka booday oo maarata waxa weeyaan jimaaci ka hor imanaysa laakiin sida muctamedka waa jadiidkiiye arrintaas ma aha halkaa ma gaadhsiisna qofku uu dhibsanaya waa sax laakiin ilaa heer markaa jimaaci uu markaa suuroobi waayo ma markaa waxa weeyaan ma noqonayso marka dabcan jimaaci baa suuroobi waad loo jeedaa yani cid markaa ku hagaagi kartaaba sida badan ma jirayso haddii qof kanun ay ka suuroobi weydo qof kanun aanu ku hagaagayn taas ictibaar ma laha wixii aanu qofkan isagu ku hagaagayn laakiin dadka kale dad kaleo de ku hagaagaya ay jiraan e wixii dadka marka waxa weya la eego haalibkoodii aanay ku hagaagin taasaa markaa laga hadla maa laa yumkinu macahu ljimacu bixaalin waxaa kale oo ceebihii kamid noqonaya xubinta markaa calaaqada lalahaa xaggii dumarka laba ceebood in xubinkii uu markaa awdan yahay oo de jimaaci aanu markaa suuroobeyn ama markaa hilib ha isku markaa gudbo ama lafiba ha isku gudubto rataq iyo qaran baa la kala yidhaahda iyaduna aharkaa ibnu cabaas iyo way ku sugnayd de jimaacian ma suuroobeyo haddii markaa la yidhaahdo camaliyad baa lagu zuulin karaaye camaliyaddii halag maaragtay waxa weeyaan hala sameeyo hadday camaliyadda samayso inta aanu isagii ka noqonin guurkii khiyaarkii uu ka dhacaya oo de waxa lelay hadda jimaaci waa suuragal laakiin haddii iyadii markaa aan camaliyaddii la samaynin de waxa weeyaan isagii arintii arko xaq buu ka noqon uu ka noqon karay lama odhanayo camaliyad baa maaratay jiri karte iska sug xaggaas waa xaggii markaa dumarkii xaggii raggii iyagana saddex ceebood ayaa jira ceebta koobaad waa alcunna waxaa loo yaqaan in qofka markaa xubinkiisii aanu awooddii jimaaca lahayn oo qofkii dumar ahayd dee maaragtay waxa weyaan aanu uhamooneynin haddii markaa taasi ay timaado oo xubinkiisii markaa waxa weeyaan hawsha uu gudan kari waayo xaaladaa iyada gabadhii khiyaar bay leedahay marba haddii sidii ay isu guursadeen aanu waxba awoodin waxay xaqu leedahay markaa inay fasakdo oo talaabooyinka soo socda ay qaaddo ay noo iman doono cillada labaad ee ninka ku iman karta waa aljabu waxa loo yaqaano in xubinkii taranku uu go-an yahay oon waxbaba ka ka joogin jabbi baa la yidhaahda waa qaci weyn jabigusiisa waa qaci waa goyn marka xubinkii baa go-an wey marka ama khisyataynkii maxniyihi amaha jooga ama yaanu joogin kol hadii xubinkii maqan yahay gabadhii xaq bay uleedahay oo majbuub u yahay in ay markaa dalbato fasakhaadii maxaa yeelay dee jimaacii maba suuragal ah kol hadaanu jimaacii suuragal ahayn xaq bay uleedahay cillada saddexaad ee ninka xubinkiisii ku iman karta waxa weeye waa alkhisaa dhufaan ama asallu marka de in la dhufaano oo yani de la dilo wa waa de inti markaa xininya yado calaaqala yeelanaysaa iyo in laga saaraba meesha waa markaa mas-uulka leeyahay in laga saaraba iyo in de waxa weeyaan xididadii laga dilo oo ay markaa noqdaan markaa xubno aan shaqeyneynin oo dhufaanidii aynu markaa de naqaanay ah haddii u daba dhufaan yahay ama kaa markaa lagaba siibay uu yahay xubinkiisii kale laakin uu joogo de xubinkii taranka uu joogo miyay khiyaar leedahay mise khiyaar male laba qowl baa ku sugan qawlka culamadu ay muctamadka ka dhigeen waxa weeyaan in gabadhaasi aanay khiyaar lahayn maxaa yeelay jimaaci waa suuragal baa jimaaci ayaa suuragal ah bal qaarkood waxaabay sheegaanba in isagu xagga jimaaca uu kaga awood badan yahay kii faxliga ahaa sababtuna waxa weeyaan baa la yidhi da isagii biyaan ka imanayay markaa in markaa waxa weeyaan eh, waxa weeyaan jimaaci awood u helo ayaaba badanaysaba marka waxay yidhahdeen khiyaar ma laha labaad wuxuu leeyahy khiyaar buu waana ka uu bayhaqi sheegayo in imlaaga oo de kutubtii jadiidka ahayda qadiimkana uu ku yidhi wal kitaabkiisa imlaaga oo kutubtiisa kuwii ugu dambeeyey ah imaamu isagana waa uu ku yidhi eh, khiyaar buu sababtuna wa isaga laftiisa aathaarta qaar waa kusoo arooray midda kale dee jimaacu eh, jimaac oo keliya maqsuud ma ahayne de in markaa eh, natiijadii ka dhalinayso de ubad la helo ayaa de waxa weeyaan eh, jimaca laftiisu uu maqsuud u ah oo maqsuudkani maqsuud buu leeyahay jimaca laftiisu ma aha un mujarad alistimtaaci maqsuud weyn baa jiro muhim ah oo ah de in markaa caruur meeshii la helo kan halkana carruurtii markaa ka suuragal ma aha fi lghaalib markaa saasay markaa uleeyihin iyadana khiyaar way yeelanaysaa oo qowlkaa kale ee eh, qawigii uleeyahay lakin muctamedku waa inaanay khiyaar lahayn ceebihii markaa intaa ayay noqonayaan waxaa markaa hadda uu gelayaa musanifku raximah llahu tacaala inuu sii tafriiciyo oo haddaba ceebahani de haddii markii la laysguursanayay ay ceebtu jirtay oo aan laakiin la ogeyna laysu qariyey khiyaarkii wuu imanaya oo ka noqoshadii way banaanaanaysa way way furan tahay mar haddii laysu qariyey waxaana wax jira waa ka waran haddii waxani uu dib ka yimi markii la isguursanayay ceebtani mamay jirin laakiin ceebtu dib bay ka timi waa wixii aan markaa dee cunada ahayn cunnadu waa yani maaratay xubinkan markaa hawlgabka noqday taasi iyadu iyadu kol haddii mar uun jimaac dhacay hadduu dib markaa awoodi waayo iska sugun baa la odhanayaa ma mar haddii jimaac dhacay dee ninkan inuu awoodii leeyahay way sugnaatay waxaa laga yaabaa cilado yaroo kale inay jiraan la fasikhi maayo l hadii la yidhahdo waa la fasakhaya waxay noqonaysaa markaa de markii waxoogaa muddo maaragtay labaatan sano iyo soddon sano iyo markii la isqabo waa laga yaabaa in markaa hamadi ay iska yaraato ama maarata waxa weeyaan in wax la iska dayaabo ay iska yaraato ama imanba weydaba markaa de in odayaashii markaa waxa weeyaan la wada diro iyaa markaa meesha imanaysa marka kol hadii hore uu jimaac u dhacay hal marna ha noqote iyadu markaa taasi markaa khiyaarkeedu iman maayo laakiin kuwii kale haddii ay dib ka yimaadaan waalibaa soo korodhay baras baa soo korodhay ninkii baaba xubintii laga gooyey haddii doonto iyadba haka goysa bay leeyi haddii hataa iyadiiba ka goyso biyu markaa khiyaarkii ma yeelanaysaayoo markaa waxa weeye ma imanaya wuxuu yihi marka wain xadatha alcaybu bizawj haddii ceebtu ay dib kaga timaado ninka oo markii la isguursanayey aanay jirin kaana laha an tafsakha way u furan tahay fasakhaadii iyada fasakhaadii way u furan tahay mar walba ama ceebtani markii laisguursanayeyba ha jirto halays haloo qariyo ama dib ninka ha kaga timaado waalibaa kusoo dariday ama waa u asaasa qaybade ama xubinkii baa laga gooyey ama khasib khasib u noqda hadaynu kusocono qablkii kale ama judaam ama baras waxaasaa yimid xaq bay uleedahay inay fasakdo maxaa yeelay de waxa weeyaan way ku dhibaatoonaysaa ceebta noocana oo dhibaataa kasoo gaadhaysa waddo kaleo martana male inay iska fasakda un mooyaan iyo in la dhib taxamil oo u adkayso wain xadaa bizawjati haddii laakiin ay zawjada kusoo darido fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa mid waxa weeye kooda sixada badani ana lahu lfaska inuu faskaad leeyahay hadii ceebtu ay gabadha kuso dib kaga timaado markii uu guursanayay may qabin laakiin dib bay xanuunkan ama waxaan uu kaga soo kordhay fasakaad miyuu ninkii xaq uleeyahay laba qowl baa ku sugan khilaaf baa galay waxaad isweydiinaysaa zawjadii iyadu inay khiyaar yeelanaysa hadii ninka ceebi ku timaado khilaaf lama gelin waxa la fasakaad bay leedahay mar walba ninkii khilaaf baa la geliyay oo qowl baa odhanaya fasakaad ma laha maxaa markaa farqiga udhexeeya muxuu yahay farqiga fiqiga udhexeeya waxa weey liana lahu ariiqa ila ila alkhalaas inuu ka fakado uu ka baxsado waddo kale ayaa isaga ufuranoo inu da furiinkii inuu gabadhii iska fura isaga u banaan maadaama uu furiinkii u banaayo isagu furi karayo ka noqosha ma imanayso eeg labaa kala duwan ceebahan iyo waxaan iyo khiyaarba haddaad ka sheekayso fasakhaad baa la socota oo khiyaarku fasakhaad buu keena fasakhaadda iyo alaaq iyo furiinkuna way kala duwan yihin waxyaalaha u kala duwan waxaa kamid a fasakhaaddu xagga gabadhana way ka iman kartaa xagga ninkana way ka iman kartaa laakin furiinku waxa u ka imanayaa xaggii ninka un ka imanaya fasakhaaddu mar walba ma furnee sababo mucayana ay leedahay furiinkuna rabitaanka ninkunbuu ku xidhan maalintu maalintuu doona wuu furi karaa gabadhii waxay ku kala duwan yihiin furiinku wuu xadidan yahay waa saddex dalqadood ma dhaafsiisna intaa ma dhaafi karo ma xadidna iyagoo imika fasakhay iyo haddana dib isu guursan karaa markaas hadana ceeb kale oo tii hore laysku oga ahayn ay soo bixi karta markaasu haddana fasikh markaasaa haddana ay dib isu guursan karaan markaasa haddana ceeb kale oo aan markii hore la ogeyn oo cusub soo bixi karta markaasa haddana fasikhi karaan markaas hadana dib isu guursan karaa markaas hadana ninkii maalan wax kale oo markaa fasakaad keena sida inuu markaa cayroobo biilkiiba bixin kari waayo markaas haddana iska fasik kolkaasi haddana hadday doonto ku noqonaya odhani waan isaga sabraya soddon jeer hadii fasakhaada la qaato iyadu wax dhammaanaya ma aha oo tiro iyadu dhamaanaysa ma laha markaa axkaam badan iyay ku kala duwan yihin fasakhaada iyo iyo furiinku xataa xaggii meherka waxbay ku kala duwanaa way noo soo socota haddaba ninkii maadaama isaga furiinkii mar walba uu awoodo ceebtana ceeb loo qariyay aanay ahayn wax dib ka yimid oo ilaahay keenay tahay qawl baale fasakhaad male laakiin furiin yaa u bannaan hadduu gabadhii xamili maaratay adkaysan waayo ceebteedaasi taa saasuu qabo lakin muctamadku wuxuu leya mee fasakaad iyaa u furan maxaa yeelay furiinkii waxyaaluu kuwaajibinaya aanay fasakhaaddu kuwaajibinaynin oo dee faa'iida ugu jirto fasakhaadii in loo furo marka in culayska dalaaqa uu keenayo lagu kelifo maaragtay waxa weeyaan ma aha waynu arki doonaa farqiga markaa xaggii meherka ayay kala duwanaanayaan wuxuu yihi wain wajada axaduhumaa bilaakhari cayban min hadihi اlcuyuub haddii labadooda mid kii kale ceebahan mid kamida ku arko wa bihi isagoo isaga laftiisuna ceebtaasoo kale leh marmar bay waalataa gabadhi isaga laftiisu marmar buu waashay ama baras buu ku arkay isaga laftiisa baras bay ku aragta wa bihi miluhu ama isag iyadii rataq buu ku arkay markaa meeshii maarata awda isaga laftiisu waaba ciniin oo maarata de waa ceebtii ceeb u dhiganto oo kale faqad qiila waxaa la yihi yufsahu waa la karaa fasakhaadii mid waliba xaq buu leeyahay wa qiila qiil baale laa yufsaku may fas la fasiki maayo halkan waxaa laleeyahay haddaad maxaad ka cabanaysaa sidan da soo daga adigubale isku mid un baaba iska joog baa la odhanayaabu kan leeya waa isku mid laakin waxaa kaa horaa la rajaxayo waxaa la yihi liana almara yacaafu min nafsi min gayrihi maa laa yacaafu min nafsi qofku wuxuu ka wiswisaa wax isagaba ku sugan markii haddana dadka kale ay ka timaado wuu ka wiswi wixii naftiisa uga wiswisin oo aanu uga markaa khashaafin ayuu uga wiswisa uga yaqiiqsoodaa wixii markaa dadka kale maarata ka imanaya sida candhuuftii iyo waxyaalihii lamidkahaa iyo duufkii iyo waxaas oo dhan dee qofku intaba wuu leeyahay isagu wixiisa isagun iska maamusho iska wato oo dhibaato uma arko laakiin dadka kale haddii ay wax ka soo gaadhaan aad buu udhibsanaya haddaba waa tii isaguba uu waday oo kale u waxba alla waa isdhaafaan isdheeryiin ma jirto marka waxaa la yihi qofku wixii ceebti wixii qofka kale maaragtay waxa weeyaan wuxuu udhibsaa si aanu wixiisa udhibsanin sidaa daraadeed labada mid waliba wuxuu xaq uleeyahay fasakaadii inuu qaato wuxuu yihi walaa yasixu lfasku bi hadihi lcuyuubi cala alfawn ceebahan fasakaada lagu fasakayaa asixi mayso ilaa cala alfawr si degdega dega mooyaane marka sida u ogaaday ceebtii isla markiiba waa inuu go-aan ka qaato laakin haddii uu muddo hadduu yihahdo waan u yarkaadinay bal waan inaan safraan isku dayayaa waxay ogaatay ninku inuu waalan yahay markaasay is tiri isaga sabir khalaas de wa wa wayna xajisato hadhow keri weyda ka waran iyadaa markii hore waan u sabray waa sida iyadoo ogeyd inuu ninkani waalan yahay oo guursatay oo kale walaa yajuuzu ilaa bilxaakimi sidoo kale ma banaanaanayo ilaa bilxaakim xagga xaakimka iyo maxkamada xaggeeda in lagala maaratay ilaa maxkamadda la geeyo fasakhaadi ma banaano fasakaadan eeg waxyaalahay ku kala duwan yahin furiinkii maxkamadu uma baahnayn toos baa loo ay maaratay u fasakhi karayay soo ma laakiin ay ay waaan toos bu ninku u furi karayay fasakhaadii maxay ubaahan tahay maxkamad bay ubaahan tahay nooc un baan ubaahnay inoo soo socda oo ciqiga insha allah ka ku iman doonaa marka maxkamadda ilaa la geeyo oo la eego waalidan ay sheegaysaa ma jirta oo la hubiyo ilan w waa amrun ijtihaadi baa la yidhi ilaan fasakhaada keenaa waa waxyaale ijtihaadiya dee nasba maaha aathaar iyo e, tacliilaad baa loo raacay marka in qaadigii intuu wixii ku ijtihaado uu arko in gabadhan ay xaq uleedahay inay fasakdo waa in markaa uu isagu go-aankii uu soo saar iyo saasi ay dhacdo ma fasiki karayso wa mataa waqaca alfasku fasakhaadi haddaba markay dhacdo ama xagga ninka ha ka timaada fasakhaadaasi ama xaggii gabadha ha ka timaade fa in kaana qabla dukuul haddii aqalgalka ka hor ay tahay saqaa almahru meherba ma jirayaba u fiirso furninku sidaa maaha waa inoo iman doonta waa ka duwey intaan laisla aqalgelin haddii fasakhaadii ay timaado ama gabadhu ha fasakdo ama ninku ha fasakee meher gabadhi male maxaa yeelay labada xaalaba waa furqatu min jihatiha baa waa kala tag iyadoo ay sababu tahay mar walba hadduu isagu ceebeysan yahay yaa fasakay iyadaa fasakh marka de waana fasakhay nikaaxaagii meherna waan kaa doonayaa isma qabanayso iyaduna waa sideed iyo waxba ma gaadhin ila ninkii ismay aragoo aqalgalma dhici waxeedi waa u dhamaystiran yahay guurkiina iyadaa fasakhday haddana lacag baan doonayaa isma qabanayso haddii iyada xaggeeda ceebtu ay ka timidna de iyadaa uqarisay soo maa xaggeeday ka timid marka iyadaa dee sababtay inu ninku fasao ninku inuu fasako iyada ayaa sabab u ahayd oo ceebteedana sabab u ah markaa dee mar haddii aanay waxbana dhicin oo iyadiina aanay waxba gaadhin waxaa laleeyahay waad kala joogtaan fasakhaadda sideeda oo maxayba waa kala joognaa wey adna waxaagi waad haysataa waan haystaa wey markaa waxba la yskuma laha wain kaana bacdahu haddii laakiin aqalgal dhacay oo jimaac dhacay nadarta waad eegi fain kaana bicaybin xadaa bacda alwa horta mar walba mar haddii jimaac dhacay horta mar walba gabadhi waxba yeelanaysa oo dee jimaacaasi bilaash noqon maayo mar walba waxba yeelanaysa ilan waa waati weynu kala joognaa ahayn dee weynu kala joognaa ma jirto ilan jimaac baa dhacee hadaba maxaa la samayn fain kaana bicaybin haddii jimaacani uu haddii fasakhaadani ay ku ku timid ceeb xadaa bacda alwai jimaaca dabadii dhacay ee ay yimid soo soo kordhay ceebba may qabin gabadhu ama isagu ceeb mu qabin laakiin jimaacii kadib ayay ceebtani soo korodhay markaasay fasakhaadii timid xaaladdaa iyada awajaba almusamaa meherkii marka hore lagu heshiiyey ayaa waajib oo dhamaystiran maxaa yeelay xaaladii jimaacu dhacayey dee way dhamaystirnaayeen ceebiba may jirin gabadh markaa dhammaystiran oo saliima min alcuyuuba oo sidii uu ku talagalaya ayuu ku istibtaacay de dee markaa meherkii umagacaabay oo dhammaystiran iyo xaq ugu leeda wain kaana bicaybin qabla alwadi haddii fasakhaadu ay ku timid ceeb jimaaca ka horreysay oo ninka loo qariyoon loo sheego saqaa almusamaa waxa meesha markaa dhacaya wixii lagu heshiiyey waxba kama jiraan waayo waxa ninku dee wuxuu ku bixinayay gabadh bed qabta oo ceebka saliima waxaanu ku istimtaacay oo u jimaacay gabadh ceebaysan haddaba wawajaba mahrulmithli ilan iyadiina la odhan maayo bilaash bay waxaasi ku dhaceen iyaduna waxay xaq u leedahay de wixii markaa waxa weeyaan dhacay bedelkiisi haddaba mahrulmithli bay yeelanaysaa iyadoo kale meherkii ay xaq ulahaan lahayd iyay yeelanaysaa wixii lagu heshiiye waa la iska daynaya waa la iska dhaafay ila waxaasi wuxuu qaabilsanaa gabadh caafimaad qabta oo bad qabta oo saliimo ah istimtaaciina wuxuu ku dhacay gabadh aan dee sidaa ahay marka ceebtaasi markii la ismehersanayay ama ha jirto ama meherka iyo jimaaca dhexdoodii ha soo darin waxaynu eegaynaa un inagu markii jimaacu dhacayay miyay jirtay ceebtu mise may jirin haddii ay jirtay de markaa waxaa lagu istimtaxay gabadh aan saliim ahayn markaa mahrulmithlun baa imanaya haddii aanay jirin ay dib ka timidna wuxuu ku istimtaacay gabadh sidii uu ku talagalay ee uu meherkan u magacaabay de markaa meherkuu magacaabay baa laga doonaya saas wahal yarjicu bihi ninkani markuu haddaba meherkii dhiibo ma kula laabanayaa calaa man garahu ciddii u qarisay haddii loo qariyey ciddii u qarisay ma odhanayaa waad ikhaladay ama weligeeda ha noqde ama iyadaba ha noqdee ciddii u qarisay xaq ma ugu leeyahay inuu yidhaahdo waxaasaa de waxa weeyaan layga magdhabee ha la ii celiyo weligeediyo gabadha adigunbaa ii guuriye anigu gabadha ismaanaan afgaadhin adiguna iimaad sheegin ceebteeda markaa ii celi inuu yidhaahdo miyuu xaq uleeyahay fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan labada qawle halkan ku sugani asbigana way maaratay nagu samri jireeno qofka haddii wixii laga soo dhacay inta loo qariyo la cunsiiyo wixii laga soo dhacay isaga haddii la cunsiiyo oo isagii uu cuno magdhow miyuu leeyahay mise male waa labadii qawle ku jiray oo qadiimku ahaa ha magdhow buu leeyahay ila ninkani waxaan cunaya inu wixiisii yahay muu ogeyn muctamadka oo jadiidkiina u ahaa waxba male ila wixiisi isagaa cunay ninkana maanta waxba male maxaa yeelay isagaa istimtaacay intuu istimtaaco in haddana waxa weeye istimtaaciisa wixii ka waajibay uu haddana yidhahda hala ii celiyo isba qabato oo labadii loo jamciyo istimtaaci iyo lacagtii loo celiyo in loo kulmiyo taasi ma dhacayso jadiidku waa sida wuxuu yihi walaysa liwaliyi lxurati gabadha xorta ah weligeedii xaq uma laha walaa lisayidi lamati addoontana sayidkeedii xaq uma laha walaa liwaliyi ifli ilmihii yaraana weligiisii xaq uma laha taswiiju lmawliyi calayhi qofkii uu mas-uulka ka ahaa inuu u dhiso miman bihi hadihi lcuyub qof ceebahan leh gabadhii xurada ahayd weligeedii xaq uma laha nin ceebaha aynu ah soo sheekaynay leh inuu u dhiso iyadoo aan iyadu ogolaanin addoontii sayidkeedii xaq uma laha inuu u dhiso nin ceebahaa leh iyadoon iyadu ogolaanin sidoo kale inankii yaraa waa kii aabihii u dhisi karayay de laakiin uma dhisi karo gabadh ceebahaa leh saas wey fain araadat ilxuratu gabadhii xurada ahayd hadday iyadu damacdo an tatazawaja bimajnuunin qof markaa waali qabaa in ay guursato oo iyadu ku raali noqoto kaana lilweliyi mancuha weligeedu wuxuu xaq uley inuu diido inuu u diido sababto waa ah maxay dee waa lagu ceebeynaya waar inantii nin waalan baad siisay nin waalan baad inantii udhistay ayaa la odhanaya wain araada marka waa maay goormaa kaa waalan loo dhisi karaa gabadhi waa markay labadoodu isku raacaan weligii iyo iyo eh, iyo sidoo kale iyadii markay labadiiba isku ogolaadaan markaa waa loo dhisi karaa waliba awliyadu haday badan yihiin oo matala walaalkeedu yahay ninka weligeedu walaalo kalena ay jiraan waa inay isku wada raacaan mid iyo iyadun haday isku waafaqaan uma dhisi nikaaxi ku ansixi maayo ilan kafaacadii baa shardi ahayd soo aragnay fain araadat اxurau an tataزawaja bimajnuun kana lwaliyi mancuha wain araadad hadday damacdo an tataزawaja bimajbuubin ninkii xubinkiisu go-naa in ay guursato hadday damacdo iyadoo og in xubinkiisu go-an yahay aw ciniinan ama kii ciniinka aha hawlgabka ahaa lam yakun lahu mancuhaa weligu xaquma laha inu yihahdo iska daa ninkan ninkan maarata waxa weeyaan sidan ah kuma dhisayo hadday tirahdo ii dhis xaquma laha maxaa yeelay waxa un meesha ka baxaya waa jimaaci de jimca maxaa ka galay isaga ila ninkani wax ceebahoo ka muuqdo oo maaragtay waxa weeyaan ma jirte arrintii gogashuunbaa meesha ka baxaysa gogashuna iyadiya isagay u taallaaye wax isaga u yaalla ma aha laakiin tan waalidu waalidu de wax soo gudbaya weeyaan oo ninkaa wax muuqdo weeyaan ninkaa waalan bu inantii udhisay baa la odhanaya wain araadad hadday doonto an tatazawaja inay guursato bimajduumin aw abrasa mid xanuunkii judaamka qaba ama xanuunkii barasta qaba faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkiiyo lahu mancuha wuu diidi karaa weligeed maxaa wixii waa xanuun muuqdo oo dee waa lagu ceebeynayaayo isagii wa dhibaataa kasoo gaadhaysa iyo ceeb iyo caar wa qiila waxaa la yidhi laysa lahu mancuha may xaquma laha inuu udiido oo dee waxa weeye waxa waxa isagu markaa yani dhibaatada isaga dhibaatadii inta badan waa iyadun bay ku khaas tahay oo iyadun baa ka dhibsanaysa ninkan midabkiisa iyo xanuunkiisana iyo iyadaan ku hagaagayn hadday iyadiina ogo iyadii ogolaatay isaga waxba kama gelin iyuu kari markaa leeyahay laakiin oo majnuunkiiba uga qiyaas qaad ayuu maaragtay uga qiyaas qaadanayaa kan la laysa lahu mancuha majbuubki majbuubki kamaa law araadat an tatazawaja bimajnuunin buu nusqadaydu ay qoreysaa laakin bimajbuubin weeyi ha saasaa sax majbuubki baa looga qiyaas qaadanaya naam wuxuu yihi fain xadaa alcaybu bizawj haddii ceebtu ay ninka ku timaado oy dib ka timaado markii laysu dhisayey midna ceeb ma lahayn bay ceebi dib kaga soo dariday wa radiyat bihi lmar'atu gabadhiina waxay tidhi waan u sabrayaa waalli baa soo korodhay baras baa ku soo korodhay jabi baa kusoo korodhay gabadhii waxay tidhi ilaahay baa keenay waa qadare karaamadiiyo sharaftay ka raacdayoo waxay tidhi waan u sabraya lam yujbirha alweliyu cala lfask xaq uma laha weligeed inuu yidhaahdo fask faskaad qaado xataa haddu waa laysoo korodho xaq uma laha maxaa yeele isaga wax ka soo gaaraya ma jiro isagu ninkan markuu u dhisay nin caafimaad qaba udhisay cidina odhan mayso nin waalanbaad gabadha udhistay marka waxaan dib ka yimid isaga wax alla wax ka galay ma jirto marka xaq uma laha inuu ku qasbo inay fasakaad qaadato wain ikhtalafa zawjaan labadii isqabay hadday isku khilaafaan fi tacniini ninku inuu ciniiyo hawlgab yahay fadacathu lmar'atu gabadhi ay tidhaahdo waxba ma karayo wa ankara zawju ninkiina uu dafiro u yidhaahdo aniga waxaygu ay dhamaystiran yahay falqowlu qowluhu isaga qowlkiisaa la qaadanaya maca yamiinihi waana la dhaarinaya wixii wax la ogaan kara maaha baa la markhaatiya keena lama odhan lama odhan karo xataa haduu laba afar dumara leeyahay oo midi ay tidhaahdo ninkii waxba kuma hayo saddexdii kale la wareysan maayo o la odhan waayo ka warrama maxaa yeeley waxaa dhici karta tan inaanu awoodina kuwa kale awoodo waaan cunadu waa wax markaa raqbada wa iska rabaaniya weeyaan waxaa laga yaabaa gabadhan markuu u yimaado inay awooddiisa dhamaystiran tahay tan kale markuu tagana uu iska waayo marka meeshii markhaatiyo iyo waxaasi ka suuragal ma aha maadaama aanay markhaatiyadii suuragal ahayn de waxaynu isla noqonaynaa uun gabadhii ninkii cilad bay ku sheegaysaa ciladana daahirku waa maxay waa cadamuha inaanay jirin ciladaas inaanay ciladaasi jirin iyaa maarata daahirku yahay asalkuna waa in guurkii nikaaxi uu baaqi yahay oo fasakaad cadamu muqtadi fask wax fasakaad keenaa in aa in aanu jirin iyaa asalku yahay isagaa markaa la qaadanaya qowlkiisa wain aqara haddii uu laakiin haddaba qirto oo uu yidhaahdo arrintaasi waa sida ay u sheegtay ama markii aynu dhaaran nidhi uu dhaaran waayu ka maaga dhaarti deetana iyadu ay ku dhaarato arrinkii bitacniini tacniinkii ama maaratay yani hawlgabnimadii haddii uu qirto ama markii uu dhaaran waayo iyadii ay dhaarato ujila sanatan sanad baa ninkii loo qabanaya min yowmi lmuraafacati maalintii laistacweeyey ila xaakimi maalintii agga maxkamadda laysula kacay ee qofka la dacweeye maarata arrinkiisa loo kor qaaday xaakimka laga soo bilaabo sanad buu qaadigu u qabanaya sanad ayuu qaadigu qabanayaayo cumar khadaab radi allahu tacaala ayaa markaa ahar laga soo wariyey ayaa markaa taasi ay ku sugan tahay aharkaasuma markaa loo raacay waxaana sanadkaasi loo dhigayaabaa la yidhi de waxaa laga yaabaa in qofka ciladi ku yar timid waxaa laga yaabaa in jawigu aanu munaasibu ahayn ama kulayl uu dhibsaday ama qabow uu dhibsaday ama e, qalayl xagga hawada u dhibsaday ama maaratay rutuubo iyo markaa waxa weeyaan hawada oo markaa e, ula maaratay e, rutuuba ay ka jirto inuu dhibsaday marka afartii xiliya kala duwanaa ha soo maraan baa oo maaratay waxa weya gugii iyo jiilaalkii iyo xagaagii iyo dayrti wixii ha soo wada maraano waxaa laga yaabaa in xaaladaha qaarkood jirkiisu aanu la qabsanaynin xaaladaha kale markaa awooddiisii ay jirtee hala sugaanayo sanad iyaa loo qabanaya fain jaamacaha haddii markaa jimaaci uu la yimaado sanadkii dhexdiisa waadnaahu inta ugu yari an yuayiba alxashafata fi lfarji waa in xashafadiisii xubinkeedii ay ku maqnaato ila waaba intaas intaa xashafada unbaa dee jimaacuba uu yahay haddii intaasi ay markaa dhacdo oo markaa intii awood u helo marba ha noqotee saqaat ilmuddatu khalaas muddadii halkaasay ku dhammaanaysaa ninkiina awoodiisi inay jirta ayaa meesha soo baxaysa khalaas markaa waxa weya xaqeedii saasay markaa ku qabtaa weeyaan xaquma laha inay mar dambe tiraahdo halayga fasakho maxaa yeele waa kaa awooddii helay wain iddacaa haddii uu sheegto anahu wai ahaa inuu utegey wahiya hayibun gabadhun ay garoob ahay oo hadda wax calaamadaho inuu ru sheegayo iyo inuu been sheegayo lagu kala gartaa aanay jirin marka horeba garoob bay ahayd isagiina wuxuu yihi jimaacii wuu dhacay iyadiina waxay tii waxba ma jiraan falqawlu qawluhu maca yamiinihi isaga qawlkiisaa la qaadanaya waana la dhaarinayaa un maxaa yeelay dee waa saynu soo sheegnayoo ciladu inaanay jirin baa dee daahir ku yahay asalkuna waa cadamu wujuudi muqtadi faski fasakaad wax keensadaa in aanay jirin markii guur dhaco iyaa asalku uu yahay marka isaga qawlkiisaa tan waafaqsan nacam iyada lafteedu asal bay haysataa alaslu cadam lwai inaan jimaac dhicin baa asala laakiin dee daahirkaa salaamada iyo asalkaa baqaa nikaaxa ah iyaa laga xoog yeelayaa la xoojinayaa markaa isaga qawlkiisaa la qaadanay wain kaanat bikran hadday inan tahay oonay garoob ahayn falqawlu qawluhaa bikra hadday tahay dee waa la eegayaa un haddii bakaaradeeda ay sidii u jirto haddana uu leeyahay jimaac baa jiray iyada warkeeda la qaadanaya maca yamiinha dhaarinayaa dhaartaasi ma waajibbaa mise waajib maahaba isku haystaan waayo bakaaradiibaa u markhaati kacaysa maxaa laga dhaarin bay qola waaba naska shaafici baa ley kol haddii bakaaradeedii ay joogto inaanu ninkani waxba qaban iyaa dee waxa weyaan la hayaa markaa waxba in la dhaariyo looma baahnabay bay qolyaha qaarkood leeyihin haddana waxay rajaxayaan way dhici kartaa iyadoo jimaac dhaca inay bakaaradii baaqi ahataaba marka qaarkood iska dhici kartee ha la dhaariyo wain ikhtaarat ilmar'atu lmuqaama macahu gabadhii hadday dooratayna ninkeedii iskala joogto qabla inqidaai اljali muddadii oo aan dhamaan sanadkii oo aan dhamaanba markii sanad loo qabtay sanadkii oo aan dhammaan hadii ay tidhahda waan iskala joogaya lam yasqut khiyaaruhaa khiyaarkeedii ma dhacayo cala almansuusi naska imaamu shaafici raximah llahu tacaala sida uu markaa daahirkiisu yahay marka waa maxay dee gabadhan mar haddii muddadii loo bilaabay muddadii way bilaabantay xaqulfaskiga waxay yeelanaysaa markii sanadku dhammaado sanadka ka hor weli xaqba male iyadii oon xaqba lahayn hadday tidhaahdo waan saamaxay de maxaad saamixi waxba malhidi qofku markuu wax yeesho ayay saamaxaadiisu ay socota qofku markuu dayn kugu yeesho ayuu kusaamixi karaa lakin isagoo weli dayn ba kugu yeelan inuu ku yihahdo daynta aan kugu yeelan doono waan kaa saamaxay waxba maarata ma jiraan marka imika waxay tihi sanadku hadduu dhamaado isagii oo aan waxba qabanin waan iskala joogayaayo maaragtay waxa weeye waan u sabri hadday sidaa tiraahdo waxba ila wax aan weli haddaa dhicinba oo weeye eh, eh, wa waa isqaatu maa lam yajib walam yahbut wax aan weli sugnaan rididiisu suuragal ma aha markaa marka sanadkii dhamaado un baa laleeyahaye hadday markaa tirada waan iskala joogaya waan sabraya dee khalaas xaqeedii u dhacaya haddii kalena ma dhacayo weey wain jubba haddii la gooyo bacdu dakarihi ninka xubinkiisii qeyb ka mida wa baqiya laakiin u haro maa yumkinu ljimaacu bihi wax markaa jimaacii uu suuragal ku yahay yani xubinkiisii qeyb baa la gooyey laakiin intan soo hadhay waa in jimaaci ka suuragal yahay fadacaa deetana ninkii wuxuu sheegtay annahu yumkinuhu ljimaac inuu jimaaca awooddiisii uu leeyahay oo markaa jimaaci karayo wa ankarat ilmaratu gabadhiina waxba mahaya bay tiri oo yani waxa weeye markaa qayb baa go-an in qaybi go-antay waa la og yahay inta jirtana waa in ku filaan karta jimaac laakiin iyadiibaa le wax ku dhacay de malaha markii maarata dhibaatadan ku dhacday daraaddeed ayaa awooddiisii u tagto awood mala bay tiri faqad qiila qiil baa wuxuu alqiil alqawlu qawluhu isaga warkiisa la qaadanaya sidii aynu horeba usoo nirde hadday isku khilaafaan muxuu ahaay waa cinin iyo iyo ma ihi isagaa qawlkiisa la qaadanayay tanna waa sidii oo kale saasaan kan ana muctabadkiiya wa qiila waxaa kale oo la yidhi halkan khilaaf baa gelaye alqawlu qawlaha iyadaa warkeeda la qaadanaya waayo maanta de asalkii salaamada badqabka ahaa meesha waa kan ka baxay oo xubinkii waa kan qaybi maqan tahay markaa baciid ma aha in markaa nabarkaa ku dhacay iyo dhibaatadaa dhacday ay intii kalena saamaysay oo markaa awooddii aanay jirin ayaa suuragale iyada ha la qaato qawlkeeda qiilkaa odhanayaana isaguna waa jiraa halkan in ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fi qadri baaqi intan soo hadhay hal yumkinu ljimaacu bihi wax jimac ka suuragal yahay ma yahay eeg masaladaa hore waxaan inuu jimac ka suuragal yahay waa laysla ogolaa laakiin isaga awooddiisii unbaa la ysku qabtay halkan dambe waxaaba la ysku hayaa intan soo hadhay wax jimac ka suuragal yahay ma yahay mise ma aha hadday isku qabtaan falqawlu qawlulmar'ati ayuu sheekhu yiri qawlka gabadha iyaa la qaadanayaayo iyada ayaa warkeeda la qaadan saas culamadu markaa qayb kamid ah sheekh abu xaamid iyo sheekeenan abu isxaaq iyo iyaa sidaa yidhi laakiin sheekeenan saaxiibkii ibnu sabaaq ahaa wuxuu yidhi khilaafkoodani macna ma samaynaye dadkii ahlulkhibraha ahaabaa dee la xubinkii eegaya oo waxa weeya waa la eegaya waxaan w jimac ka suuragelyahayo in kale dee waa la eegaya dhakhaatiirtii iyo dadkii markaa waxa weyaan aqoonta lahaa ayaa arrinta fiirinaya waana qowl weji qawiya Eh, hadda waxay isku haystaan qadarka soo haray jimac ma ka suuragal yahay mise ka suuragal maa isaga awooddiisa si khaasa loogama hadlayo qadarkani inuu markaa wa wax lagu jimaaci kala yahay in kale ayaa khilaaf ka taagay marka hadalkaa ibnu sabaaq waa qawi hadalkaa ibnu sabaaq ayaa qawiya laakiin haddana waxoogaa si un baad moodaa inay kan hore u yar rajaxayaano walow ay halkan tarjiixa sida ay awalba u rajiixi jireen aanay u way tacliilinayaan unoo saasay ku dhaafayaan raafici oo kale akariintaa tiri buu odhanaya inta badan marka inta badanna waaba saddexdaa qof baa la saddex qof baa la sheegay saddex sheekh ayaa la sheegay inay sidaa yidhaahdeen waxa weeyaan weliba eh, de saddexda sheekna isku wadaba darasad uun waa abu xaamid sheekh abu xaamid iyo abu isxaaq sheekeenan iyo abu xaamid ardaygiisa iyo maxaamili saddexdaa markaa la sheegay alaa kuli xaal hadalkaa ibnu sabaaq inuu muctamad noqdaa baciid maaha halkaa waxaa inoogu dhammaaday qeybtii koobaad ee ahayd alfaskhu bilcayb ceeb in lagu fasaho qeybtii labaad baynu gelaynaayo alfaskhu bikhulfi shardi shardigii la dhigtay oo la waayey fasakhaadda ay keento iyaa halkan markaa laga gelaya wa in tazawaja imra'ata gabadh hadduu guursado wa sharada uu shardiso washuria la dheh la shardiyo anahu xurun ninku inuu xor yahay la shardiyo markii loo guurinayay fakharaja cabdan markaasu daawadan u dib ka caddaado dib ka soo baxo inuu addoon yahay ay soo baxdo fa hal yasixu nikaaxu horta guurkii ma asaxaya fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada qowl mid midkood anahu baailun waa in markaa guurku uu yahayba baail oo guurkiiba aanu asaxay maxaa yeelay dee waxa weye wiii ifadii lagu heshiiyey yaa meesha ka maqan wthaani ka labaad ee markaa yani shardiga laga dhigay anahu صaxiixu waa muctamadkii waa inuu صaxiix yahay wayahbutu lahaa laakiin gabadhii waxay xaq u leedahay alkhiyaaru khiyaar bay leedaho fasakhaad iyo awood u leedahay wain sharaa hadduu isagu shardisto anahaa xuratu gabadhu inay xor tahay fakharajat amatan deetana addoon ay noqoto wahuwa miman yaxilu lahu nikaaxu lama isna uu yahay nin markaa adoontu xalaal u tahay fa fihi qowlaani laba qowl baa ku sugan oo labadii imika soo aragnay axaduhumaa anahu baailun mid waa inuu baail yahay wathani anahu saxiixun ka labaadna waa inuu markaa saxiix noqonayo waa adharkii wey kii markaa muctamadka ahaa haddaba wahal lahu lkhiyaaru isagu markan ay markaa shardigiisii uu waayo khiyaar miyuu leeyahay fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhuma midkooda sixada badani ana lahu lkhiyaara waa inuu ninkani khiyaar leeyahay wa qiila qiil baale in kaana zawju cabdan haddii ninku uu addoon yahay isaga laftiisu falaa khiyaara lahu waxba khiyaar yeelan maayo qawla waaxidan iyadoo aan markaa khilaaf la gelinaynin ee markaa khilaafku wuxuu gelayaa markii isagu uu xor yahay ayay markaa ariiqadan dambe leedahay walawalu asaxu buu yihi sheekhu ariiqaa hore ee aan waxba kala qaadayn ee weliba qawlkiisa saxiix in ana lahu khiyaaru noqonayo iyaa asaxa buuyi waayahay wixii markaa ka ratimaya baa ka gelaya halkani khiyaaru khulfi shari baa la yidhaahdaa haddii ninku uu shardisto sifo la daneeyo sida xornimo bikirnimo nasab gaara qiima qiimo markaa waxa weeyaan de gaara markaa waxa weeyaan leh iyo wixii ka ahaa haddii gabadhii uu markaa ushartiso ama inay de gabadh cadaan maaratay midabkeedii marka waa wey gabadh cad inay tahay oo kale uu markaa shardisto ama iyadii ay isagii shardi u dhigato inuu nin maalqabeena yahay ama inuu eh, inan yahay oo aanu xaas lahayn shuruudihii de markaa waxa weyaan iyaduna ay danayn dumarkuna ay danayn jireen haddii markaa shardi ka kamida ay dhigtaan hadhow shardigii la waayo oo ninkii ay caddaato inaanu inanba ahayn ama gabadhii ay caddaato inay garoob ahay ama gabadhii uu markaa shardi ka dhigtay inay xor tahay ay caddaato inay addoon tahay ama isagii in inuu xor yahay in la shardiyey ay caddaato inuu addoon yahay waxa halkan khilaaf gelayaa guurkuba ma asaxaya mise ma asaxayo qowl baa wuxuu leeyahay guurkuba ma ansaxayo sababtoo ah sidiisaba guurku eed iibkii lamid maaha isagu tilmaanta ayaa ku filaata oo aragtidu isaga dee shardi may ahayn marka isaga tilmaanta ayaa uu waxa weeyaan u asala marka tilmaantii hadday isbedeshay dee ninkii markaa gabadha loo dhisay mama maba noqonayo inaan markaa nin aan looba dhisin gabadhan ayuu noqonaya saasuu qawley lakin muctamedku wuxu ley de ninkan gabadha waa loo dhisay shardigii unbaa meesha ka baxaye wuu asaxayaa sidii isagoo caabi ku soo baxday oo kale u weeyaan sidaa daraaddeed iyadii haddii shardigeedii ay weydo mar walba khiyaar bay leedahay qawlan waaxidan iyada khilaaf geli maayo iyada khilaaf geli maayo isagu hadduu shardigiisii waayo khiyaar ma leeyahay uu kaga noqdo guurkii khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jiro oo qowl baa wuxuu leeyahay ama maaragtay qowl baa wuxuu odhanayaa khiyaar male marnaba khiyaar male oo sababtu waa maxay sababtu waxa weeye dee ninkani wuu furi karaa gabadha soo ma furiinkii baa isaga u furan lahu ariiqu ila takalus wahuwa alaaq maadaama uu furi karaya iyadii lamid maaha iyadu fasakhaadda way qaadan kartaa lakin isagu fasakhaad ma qaadanayo sida asaxaa laakiin waa maxay fasakaadii isaguna xaq buu uleeyahay maxaa yeelay faa'iida ugu jirto inuu meherkii de haddii aan isla aqalgelin inuu meherkii kaga takhaluso hadday isla aqalgaleenna uu de waxa weeyaan mahrulmithli u gudbo oo musamihii uu kaga takhaluso ayaa waxa weyan u ka faa'iidaya ilan iyada waxa wey waa wax loo qariye marka mar hadday sidaa tahay wuxuu xaq u yeelanaya khiyaarkii buu yeelanaya haddaba masalada addoonka masalada addoonka aduu xaggii malaha nasabkana de way way keenayaani xaggii nasabkana way keenayaani hadii sidan ay noqotay isaguba uu yahay wuxuu shardistay inay xor tahay markaasaa shardigiisii la waayay gabadhii adoon bay noqotay isaga laftiisu hadduu addoon yahay fasakhaad ma yeelanayaa waxay rajaxayaan aanu fasakhaad lahayn markaa eeg labada dariiq dariiqa hore ayaa rajaxan ee qowleynka sheegaya laakiin tarjiixa xagga tarjiixa ayaa sheeku mar walba wuxuu rajaxay ana lahu alkhiyaar soo ma arkeysid asaxuhuma ana lahu alkhiyaar halkaasaa la kala qaadaya oo waxaa la leeyahay sidan ay noqotay hadduu isaguba yahay addoon bay noqotay isagiina waa adoon waxba fasakhaad qaadan maayo laakiin wuu furi karaa de nasabkii uu shardistay wuu ka waayo way ka hooseysaa laakiin isaga laftiisu waa kaa hoose ama waa kasii liitaa xaaladdaa iyadaa fasakhaad ma yeelanayo fasakhaad xaaladdaa iyada ma yeelanaye inuu furo ayuunbaa u banaan laakiin marka isagu uu markaa sidii uu shardistay uu yahay iyadiina markaa sidiisi ka hooseysa ay noqotay markaa ayuu isagu fasakhaad yeelanaya wuxu uhi sheeku fain dakala biha haddaba markii fasakhaadii ay dhacday fain dakala biha aduu eh, fain eh, fain kaana qad dakala biha saasaa kolley nusakda makhduudki ay dhigaysa fain kaana qad dakala biha haddii uu yahay zawjku mid markaa la la aqalgalay gabadhii uu la aqalgalay kadib haddii markaa arrintii soo baxdo kadibna la fasakho nikaaxii wa qulnaa oo aynu nidhaahna ila khilaaf baa jiraya ina nikaaxa baailun guurkuba ma asixin haddaynu nidhaah waa qowlkii markaa laga rajaxsanaa aw qulnaa ama aynu nidhaahno inahu saxiixun waa qowlkii rajaxsanaaye wuu ansaxayaa khiyaaru khiyaar baanu leeyahay aynu nidhaahno deetana fakhtaara alfaska uu fasakhaadii doorto ama iyadiiba dee ay markaa khiyaarkeedii ku fasakdo lazimahu mahrulmithli ninkan isaga ah mahrulmithli yaa lagu yeelanayaa waa markii markaa isaga uu fasakho mahrulmithli yaa ninkii lagu yeelanaya maxaa yeelay dee gabadhan uu ku istimtaacay waa gabadh sidii uu ku talagalay aan ahay marka wixii uu magacaabay laga qaadi maayee gabadhan sidan ah ee sifadan leh ilan meherkii u magacaabay meher inan bikraa loo magacaabu ah waxaana soo caddaatay isaguna wuxuu shardistay bikra tahay waxaana caddaatay inay garoob tahay dee meher garoob laga qaadaya laga qaadi maayo meherkii inanta laga qaadi maayo lazimahu mahrulmithli marka mahrulmithli iyaa ninkii waa ku waajibaya wahal yarjicu bihi miyuu kula noqon calaa man haraw ciddii u qarisay ee hoday ma kula noqonayaa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan oynu hore usoo aragnay raajixuna ahaa inaanu waxba kula noqonayni wa in atat biwaladin hadday ilma dhashay lazimahu waxaa ku waajibaya ninkan qiimatuhu markay adoon noqotay kolkay adoon noqotay wuxuu ka bixinayaa ilmihii ay dhashay qiimihiisiibuu bixinaya yowmal wadci maalinta umushay isagoo nool hadii u dhashay wey wayarjicu bihaa tan laakiin wuxuu dib ugula noqon calaa man garahu ciddii khaladay hadday ilma u dhasho addoontii asalku wuxuu ahaa addoontu wixii ay dhasho addoon buu noqonayaa sayidkeeda qaadanaya laakiin dee iminka ninkani ilan gabadha inay xor tahay buu ahaan buu u guursadeeyey ilmihii ay u dhashaa xor buu noqonaya ila kumuu talagelin carurtiisa in la adoonsado ninkaniya kol haddaanu ku talagelin carruurtiisii axraar bay unoqonayaan xor bay u noqonayaan sayidkii baa halkan soo taagan oo le de waxa wey adoontaydii baa dhashay wixii adontaydu dhashay sidaa layga qaata lacagtiisaa lagu siinaya baa loodhan markaa waa la qiimeynaya ilmihii maalintaa u dhashayoo waa laga bixinayaa laakiin zawjkii haddaba wuxuu xaq uleeyahay inuu yidhaahdo war de carruurta inaan lacag ka bixiyaanu kumaan talagelinay ciddii i khaladay ayaan kula noqonaya marka hadduu sayidka yahayba cidda khaladay de waxba la siin maayo marka horeba kolka horeba adaa khalday baa la amariid haday cid kale tahayna cidii isagaa siinaya isaguna sayidkii maarata ayuu de ka qaadanaya ama maarata ama ciddii kale khaladay ayuu cafwan yani haddii sayidka ma cid kale ay khaladay sayidkii isagu wuxuu siinayaa qiimihii ciddii kale khaladayna wuxuu ka qaadanayaa qiimihii uu bixiyey halkaana waxaynu waayahay wuxu yhi wain tazawaja imra'atan haddii uu gabarh guursaday oo wa sharata anahaa amato inay addoon tahay uu shardiyey fakharajat xuratan oo ay soo baxdo inay gabadh xora tahay aw calaa anahaa kitaabiyatun ama wuxuu ku guursaday inay tahay gabadh yahuudiyada fa kharajat muslimatan markaasaa waxaaba soo baxday inay muslimo tahay markuu guursaday kadib fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid leeyahay ana nikaaxa baailun guurkani ma ansixin waayo sifadii baa la waayey wahaani ka labaad wuxuu leeyahay anahu saxiix guurku u ansaxay walaa khiyaara low ninkuna khiyaar ma leh wixii uu shegay wax ka fiican baa usoo baxay ninkani wixii uu sheegayey wax ka fiican baa usoo baxaye guurkuna wuu ansaxayaa khiyaarna ma laho kama noqon karo kanaana rajaxan kanaa rajaxanoo ninkan isaga ah dee guurkiisu waa ansaxayaa sidii kuwii hore baynu usoo ansixinay halkan khiyaar ma yeelanayo waayo shardigii uu dhigtay wax ka fiican buu haystaa maanta marka hadde hadduu waxaa la mida iyadana haddii uu shardisanayo ina inan inay maarata waxa weyaan garoob oo deetana ay soo baxdo inan ay noqoto dee khayr baa usoo kordhae ma marka xaqu ma laha inuu yihahdo fasakaad baan qaadanay marka fasakaadda inagu dumarku maynu moodin inay qaadataan rag iyo dumarkuba way qaataan ninku markuu fasakaad qaata muxuu ka faa'iidayaa waa soo aragnay hadday qabla dukuul tahay haddaan laisla aqalgelin de meherkii baa ka dhacay hadday bacda dukuul tahayna musamihii inuu ka dhaco oo maharulmithli uu gudbo iyaa dee imanaysa wain tazawaja imra'atan buu yidhi hadduu guursado uma baana anahaa amatu oy haddana dib ka caddaato alkan wauu gelaya imika qaybtii inagu aynu qaybti saxaad ka dhignay ee la odhanayey khulfu dhanni sidii la malaynayay si aan ahayn baa soo baxday eeg sidii la shardisay maaha imika qaybtan kuso baan sidii la shardisay baa qaybtani waa sidii la malaynayay si aan ahayn wain tazawaja imra'atan gabadh hadduu guursado uma baana anahaa amatun ay dib ka caddaato inay addoon tahay isaguna xor buu gabadh xor buu wa huwa ninkana miman yaxilu lahu nikaaxuha waa dadkii addoonta inay guursadaan loo ogolaabuba ahaa aw baana annahaa kitaabiyatu ama gabadhu muslimad moodayey iyaa waxaa caddaatay in ay markaa yahuudiya tahay ama nasraaniyad in la guursado xalaal tahay faqad qiila waxaa la yidhi fiihimaa qawlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa weeye ana lahu lkhiyaara ninkani khiyaarkii buu leeyahay ilan sidii uu moodayey si aan ahayn baa soo baxday sidii uu moodayey si aan ahayn baa soo baxday siduu isagu moodayeyna dee waa sidii daahirka ahayd dhulka muslimiinta dadka ku nool muslimiin yihiin baa dee daahir dadku inay xor yihiin baa daahir oonay addoomma ahayn markaa dee khilaafu daahir baa soo baxae xaq buu uleeyahay bu ayuu qawlkaasi leeyay wathani qawlka labaadna wuxuu leeyahay annahu laa khiyaara lahu khiyaar ninkani ma laha miyuu shardi dhigtay mee shardi muu dhigan de wax shardi udhigtay mar haddaanay jirin dumarku addooma xorba way leeyihiin iyo islaamna way leeyihiin waxba isagu shardisanin wax khiyaara oo uu leeyahay ma jiro taasi waa ariiqu wa qiila qiil kale ariiq kale wuxuu leeyahay fi lamati laa khiyaara lahu hadday addoon soo baxdo ikhtiyaar male wa fi lkitaabiyati hadday yahuudiyad noqotana yahbutu lkhiyaaru khiyaar buu leeyay waana naska mansuus naska shaafici waa sidan marka masaladu ama labada masalo waa min masaa'il naqli watakriij masaaisha aynu odhan jirnay masaa'ilu naqli watakriij weeyaan oo imaam shaafici labada masalo midba siba xukuma labaduna obkay inoogu qoran yihiin low taزawaja imra'ata walam yubir walam yukbar anaha muslimaة walaa kitaabiyat faida hiya kitaabiyat wa qaala inamaa nakaxtuha calى anaha muslimaة falqowlu qowluhu walahu اlkhiyaaru caleyh اlyamiin bui hadday kitaabiyad noqoto khiyaar buu leeyahay bui addoonta markuu ka hadlayna wuxu yhi wa idaa nakaxa rajulu amata wa huwa yaraaha xurata isagoo xorad moodaya hadduu guursado oo deetna addoonna noqoto fawaladuhu mamaaliku carurtiisa waa laleeyahay bui fain shaa alaqa wain shaa amsaka inuu furo iyo iyo inuu iska haystaa banaan yani khiyaar meeshii ma jiro wey markaa labadii masale imaamku midba sibuu midba baab gaaru ku sheegay markaasaa labadiisii hadal kala duwanaadeen hadday addoon inay tahay ay soo ay cadaato khiyaar umuu samaynin haddii inay yahuudiya tahay ay soo baxdana khiyaar buu u sameeyey marka culamadu waxay isku khilaafeen labada masalema isku mid baa laga dhigayaayo mid walba laba qowl ayuu kuleeyahay baa la odhan mise midba sideedaa loo dano taqriiru nasayn baa la samayn saynu dee soo arki jirnaynu soo dhaqaanay naqligi iyo takriijkii baa ayaa markaa laisku khilaafay halkan waxaa rajaxan annaqlu watakriij oo inaan labada masalo la kala qaadine imaamka inuu qawlkiisu iskhilaafay lagu xambaaro labadii qowlna waxaa la rajaxayaa khulfu dhannigu inaanu ictibaar lahayn xagga ninka marka la joogo sida waan moodayey waan waan moodayey macno ma lehe miyaad sheegatay maymaan sheegan basti miyaa laguu qariyey ma wa waxa weeye miyaa lagu yidhi gabadhani sidaas si aan ahayn miyaa lagaaga sheegay meel la iigama sheegin dee bes haddaba maad iska weydiisid adigu adaa gaabis sameeyo gaboodfal sameeyey oon gabadha wareysane oon ka wardoonine waxba xaq uma lihide haddaad furayso dee inaad fura furtaa meesha kuu furan haddaad haysanaysana waad iska haysan karta sidaas in la yidhaahdo ayaa muctamadkii u noqonayaa laakiin haddii xagga gabadha ay tahay xoogaa minhaajkaad ku arki doontaan hadal kalaa jiro haddii addoonnima isay ku soo baxdo addoonnima hadday kusoo baxdo khiyaar bay leedahay bay leeyihi waxyaalaha kale maya laakiin addoonnimadu way culus tahay sidii ceebahoo kale ka dhigaya wa wuxuu u gudbayaa arintii u dambeysay afraad oo ah alkhiyaar bicitqi alama addoontii oo xorowda khiyaarkii markaa ku imanaya wuxuu yihi wain tazawaja cabdun addoon hadduu guursado biamatin addoon addoon baa addoon guursaday uma uctiqat ilamatu markaasaa iyadii la xoreeyey habata laha alkhiyaar fasakhaad ayaa u bannaan wa fii waqtihi halaathatu aqwaal waktiga ay markaa fasakhaadda ilaa inta ay maaragtay eh, eh, fasakhaaddaasi u furan tahay saddex qowl baa ku sugan axaduhaa mid waxa weye waa muctamedkiie anahu cala alfur waa deg deg hore waa inay go-aan ka qaadato tihaahdo fasakhaddii ay markaa hore u qaadato wathaniy ka labaad annahu ilaa halaathati ayaam waa ina ilaa saddex maalmood ay markaa khiyaar kaa leedahay wathaaliu ka saddexaadna ilaa an yadaaha mayna inta aanu u tegin ee aanu jimaacin iyay xaq markaa uleedahay waayo gabadh haddii nin addoonihi qabo iyaduna adoonta oo iyadii la xoreeyo xaaladaa iyada ah waxay xaq uleedahay inay iska fasakhdo waxaa u xadiidkii bariira ee saxiixa ku sugnaa nabigu alayhi salaatu wasalaam gabadha bariira addoon bay ahayd ninkeeduna addoon buu ahaa sida markaa axaadiista riwaayaadka qaar badan kusoo arooray addoon baa bukiis la odhan jiro aad u jeclaa waa la xoreeyey iyadii ti caaisha xoreysay radia allahu canha ee iibsatay kolkii la xoreeyey khayaraha rasul la sal slam khiyaar buu nabigu siiyey inay ninkeedii la joogto iyo inay iska fasakdo kolkaas iyaduna iska fasaktay ninkeeduna addoon bu ahaa fasakhaadii bay qaadatay isaguna waxaaba la sheegaa in waddooyinka daba socon jiray o iisoo noqo odhan jiray iska diidi jirtay haddaba xadiidkaasaa tusiiyeyoo gabadhii haddii ay xor noqoto ninkiina addoon yahay fasakhaad bay xaq u leedahay fasakhaaddaasi waa ilaa goorma sida muctamadka waa deg deg waa inay hore go-aan u gaadho qawl baa le ilaa saddex maalmood sidii musaraadkiiyo meelo dhowra kusoo aroortay qaarkoodna waxa bay sheegeen halkan in xadiidkan bariire laftiisa ay kusoo aroortay inay saddex maalmood leedahay laakiin waa riwaayo aan mashhuur ahayn ama aan hadda maaratay asalkeedii meeshii ay ku sugnayd aan lahayn qawlka saddexaad waxa weeye inta aan la jimaacin ninkeedii inta aanu u tagin furni maaratay xornimadeeda dabadeed iyo xaqulaad lakin haddii jimaac dhaco iyadoo xor ah haddii uu markaa u tago waa ka xormayaa baabkaasi tan markaa riwaayo xadiidka riwaayaadkiisa kamid ah abu daawud iyo ay warinayaan ayay ku sugan tahayoo haddii uu markaa kuu dhawaado yani kuu yimaado kuu galmoodo khiyaar malihid yaa markaa abu daawuudka riwaayaadkiisa qaarkood kusoo aroortay laakiin de xadiidkii markaas de kuma sugna marka muctamedku waa inuu khiyaaraadkii kale uu la mid yahayo cal fawri degdeg inuu yahay wa wain uctiqad haddaba gabadhi haddii la xoreeyo wahiya fii ciddatin iyadoo marka horeba ciddo ku jirtay min alaaqin rajciyin alaaq rajciya furi furiin rajciyay marka horeba ku jirto ninkeedu wuu furay dalqad buu ku furay isagoo dalqad ku furay ciddadii ku jirto haddii la xoreeyo deetana falam tafsak aanay fasakhaad qaadanin aw ikhtaanat ilmuqaama ama ay tidhahdo ninkayga waan iskala joogay haduu iceshado oo fasakhaad qaadan maayo lam yasqud khiyaaruha baa layi ma dhacayo waayo dee iminka maaratay mar hadday banaankaba ka joogto waxa weeye weli ninkii maaragtay umaba ahaba xalaalba uma aha wakti aanay xalaalba u ahayn oo ay markaa kusii socoto inay markaa ka farabaxsato ayay ku jirtaa markaa ilaa ay horta zawjanimadii ku soo noqoto raalli ahaanshaheedu ictibaar ma laha haddii maaratay alaaqu dee yahayna iyadoo hadalba male wuxuu yidhi wa in lam tafsakh haddii aanay fasakhaadii qaadanin wadacatil yani waa iyado tixaaska xaaska ahayd ee la xoreeyey haddii aanay fasakhaadii qaadanin oo mar dambe ambaberto tiraahdo fasakaadii baan doonaya wadacat markaa dhahno maaa kugu dhacdo intii hore dhan iman weydeyna wadacat iljahla bilcitq in lay xoreeyeyba maan ogeyn bay tiri in lay xoreeyeyba maan ogeyn wa miluhu yajuuzu an yakfaa calayha iyada oo furi eh, mxuahay orn xoreyntani xoreyntan oo kale ay markaa banaan tahay inay iyada markaa ka qarsoonaato nusadeed aniga wa miluhaa yajuuzu an yakfa alayha dalika agga laqbaynta tana ka fiican lakin nusakdii maktuudka saas ku qoranta wa milu ay milu hada cidqi xorayntan oo kalena yajuuzu ay markaa banaan tahay an yakfaa alayha in ay ka qarsoonaato oo in la xoreeyey inay ka qarsoonaataana ay suuragal tahay oo de sayidkeedu waaba maqnaaba isagoo maqan buu meel kale ku xoreeyey iyaduna mar dambe ogaatay qubila qawluha waa markaa qolkeeda waa la aqbali laakiin biyamiinha waa la dhaarinayaayo markay dhaarato in aanay ogeyn khalaas haya imika ma fasakhaadii qaadaa la odhanay wain idacat iljahla bilkhiyaari haddii ay tirahdo in la xoreeyey waan ogaayey laakiin aan ikhtiyaar leeyahay oon fasakhi karayo oon fasakhaad leeyahayba maan gelinay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midkood waxa wey muctamadkii yuqbal waa la aqbalaya maxaa yeele xukunkani dee caamo badan buu ka qarsoon yahay markaa waxay ka jaahil noqon karto wathani ka labaad wuxuu leeyahay laa yuqbalu la aqbali maayo qowlkeedaasi ay markaa tihi maan ogeyn la aqbali maaye khiyaarkeedii wain uctiqad gabadhii haddii la xoreeyo falam tabsak aanay fasakaad qaadan xataa uctiqa zawju ilaa ninkiina la xoreeyey iyadoo aan ogaanba in la xoreeyey oo aan weli fasakaadii qaadan iyo isagiina laga daba xoreeyey isagoo xor ah iyay ogaatay iyada in hore loo xoreeyey fasakaadii may qaadan kartaa imika haddaba fa fiihi qawlan laba qowl baa kusugan axaduhumaa mid waxa weeye yabtulu khiyaaruha khiyaarkeedu ugu dhacayaayo fasakaad male waana muctamadka wey maxaa yeelay de imika waa nin xora ayaa qaba addoon qabo waani ka labaad u laa yabulu maima burayo maxaa yeel iyada xaqeedaa horreeyey fasakaadaa horreysay inay yeelato ay maarata sugnaanshaha fasakaada iyaa horreysay xornimadiisu dib bay ka timide xaqeedii markaa ma dhacaya buu kana leeyay wayajuuzu laha alfasku bilcidqi min gayri xaakim waa kan marka fasakaadan haddaba inay qaadato xornimada ku timid ayaa banaan iyadoon waxba dacwad oogin maxkamad inay tagta halka khasab maaha maxaa yeelay xadiidkii nabiga aleyhi salaatu wasalaam bay ijtihaad maaha waa wa xadiidkii nebigu uu sugay inay xorowdayna waa waxaa cad ee aan maxkamad u baahnayn inay xorowdayna maxkamad uma baahn in uu ninkeedu addoon yahayna waa waxaa la ogyahay iyaduna maxkamad u baahnayn in gabadhu markii iyadoo addoon qabo ay xorowdo ay fasakhaad qaadanaysana xadiidkii nebigaa xukumay wax markaa dacwad loogu tago oo markaa maxkamadda loo tagaa ma jiro waa fasakhaadda keliya ee gabadhu iyadoo aan maxkamad tegin ay qaadan karto inta kale maxkamadday u baahantah wuxuu yihi fain fasakat haddii ay daba fasakdo maarata eh, guurkii qabla dukuuli iyadoon lala gelin haddii fasakhaadani ay dhacdo saqa almahru san hore dhaqaanay meher ma yeelanayso in fasakat haddii ay fasakhaadii qaadato bacda dukuul markii ninkeedoo la aqalgelay kadib haddii fasakhaadani ay timaado waxaynu goor goormay xorowday wain fasakat bacda dukuuli dukuul dabadi aqalgalka dabadi haddii ay fasakhaadani tahay bicitqin bacdahu waxa ay fasakhaadda ku qaateen ay tahay xornimo aqalgalka ka dambeysay oo aqalgalka kadib bay xorowday markaa kadib aanay fasakhday wajabal musama de meherkii marka horeba lagu heshiiyey sidiisi uu waajib u yahay maxaa yeelay dee ninkani gabadhuu ku istibtaacayay waa gabadh addoona meherkii markuu magacaabayana gabadh addoon u guursanayo addoon ahaan buu u guursaday dee meherkii addoonta ayuu ugu tala galay iyadoo addoonana wuu ku istimtaacay marka maxaa usugnaaday mahrul ama marka meherkeedi musamihii caadiga ahaa ee sideedii ah iyun bay leedahay wain fasakad hadday fasakdo bacda dukuuli markii lala aqalgelay kadib bicitqin qablahu laakiin sababta ay u fasakday ay tahay xornimo aqalgalka ka horreysay shaw markii ninkan loo dhisayba waaba la xoreeyay iyaduna isbay ogeyn kadib buu ninkeedii la aqalgalay iyadoo xor ah wuxuu ku istibtaacay gabadh xor ah kadib bay markaa ogaatay in la xoreeyey markaasay fasakhaadii qaadatay maherkii hadaba ah, ka waajibaya waa maxay saqata almusama meeshan musamihii wuu dhacaya wixii lagu heshiiya hora kama jiraan wa wajaba mahrulmithli mahrulmithli iyaa waajibaya oo de ninkani wuxuu ku istibtaacay gabadh xore gabadh xore meherkeedii ayuu bixinayaa yaa yeelanaya sayidkii sayidkiiba usoo kordhaya ilain waxa weeye mar haddii meesha musama uu jiray dee waxa weeye wuxuu ku waajibay meherku bilcaqdi haddaanay mufawido ahayn waxaa yeelanaya sayidkii haddii laakin mufawido ahayd oo qabla alfardi ay markaa jimaacu uu dhacay iyadoo xor ah iyadaa yeelanaysa maxaa yeeley intii hore waxba meherba ma jirinba sayidku waxba muu lahaynba markan markaa jimaaca ayuunba meherku ku waajibay dee jimaacuna gabadh xora ah ayaa markaa uu ku dhacay markaa meherkeeda xaalada iyadaa qaadan lakin wixii kale sayidkaa qaadanay wuxu uhi wain alaqaha zawju haddii ninkeedii uu furo qabla an takhtaara alfaska intaanay fasakhaadii qaadanin buu furayba isagii fa fiihi qawlaan laba qawl baa kusugan axaduma mid wuxu le anahu yaqacu alaaqaasi wuu dhacaya furinkaasi ila waa zawje markaa wuu ku dhacayaa buu leey waaye waana muctamedki wathani ka labaad wuxu le anahu mawquufun furiinkaasi waa la hakinaya inuu dhacayo in kalema kala garanayno fain fasakad hadday fasakaad qaadato lam yaqac furnigaasi ma dhicin wain lam tafsak haddii markaa fasakaad aanay qaadanna tabayana anahu qad waqaca waxaa dib inooga caddaanaysa in uu furiinku dhacay maxaa laga faa'idaya masaladan hadday dib isu guursadaan dalqadii la xisaabinaya mise la xisaabin maayo haddaynu qowlka hore qaadano dee ha waa la xisaabinaya dalqad baa dhacday fasakaadan dambe macnama samaynayso dee dalaaq baaba jiray fasakaadan dambe waay soo ceshigii unbay meesha ka saaraysa muctamadku waa sidaa kan kale wuxuu leeyahay gabadhii maadaama ay fasakaad xaq uleedahay furiinkani dib baynu ka eegeynaa ah hadday fasakaadii qaadato furiinku inaan ujirin baa meesha soo baxaysa haddii ay qaadan weydana furiinkii ayaa dhacaya oo soconaya buu leeyahay halkaasuu kusoo gebagabeeyey wsala allahu waslama alaa nabiyina maxamed wallahu aclam walow fasakat bacda an taqula sabartu markii ay sabartu tiri hadday fasakaadii qaato de ceebihii aynu soo arkaynay iyo intaan soo arkaynay had waxaan o dhami waa calalfawr hadday tiraahdo waan ogolaaday markii xaq ay u yeertay inay fasakdo hadday fasakaaddii iska daysay ogolaato dib markaa uma fasiki karto waa intan imika aynu marayn lakin meelaha qaarkood iyadoo iska daysay ba haddana fasiki kartaa sida alsaar binafaqa oo kale